bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bعdu qala اlimaamu abu zakariya yaxya bnu shrfi الnawawiy raximah اllah tacaalى bab اlxahi clى dikri اllahi tacaalى bacda salaati الصbxi isku boorin isku boorin laysku boorinaayo dikriga alle subxaanahu watacaala bacda salaati subxi salaada subax ka bacdi salaada subax ka bacdi isku tirtirsiinta laysku tirtirsiinaayo ama isku boorinta laysku boorinayo dikriga alle iclam imaamku wuxuu yidhi iclam ogow ana sharafa awqaati dikri ana ashrafa awqaati dikri dikriga ilaahay xuska alla la xusaayo waqtiyaalkiisa kan ugu sharafta badan fi nahaari maalinta dhexdeeda addikru inuu yahay xus alla la xuso bacda salaati subxi salaada subax ka bacdi wuxuu yidhi xusida ilaahay la xusaayo maalinta dhexdeeda waktiga ugu sharafta badan inuu yahay salaada subax bacdi ogow taas bacda salaati subxi ayaa ugu sharaf badan ugu fadli badan maalintii wixi ah marka alla la xusaayo rawaynaa can anasin radia allahu canhu fi kitaabi tirmidiyi wagayrihi qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama nebigu waxa uu yidhi man salla alfajra salaada subax qofkii tukado fii jamaacatin jamaaca qofkii ku tukado huma qacada fariisto yadkuru allaha tacaala isagoo alla xusaayo xataa tatluca shamsu intay qoraxda ka soo baxayso uma sallaa rakcatayni dabadeed laba ragca tukaday kaanat lahu ka ajri xajatin wa cumratin kaanat lahu waxay u ahaanaysaa ka ajri xajatin xaj ajarkiis oo kale iyo wa cumratin cumro taamatin dhammaystiran taamatin dhammaystiran taamatin dhammaystiran qaala tirmidiyu xadiidun xasan markaa ninkii salaada subax meeshuu ku tukado jamaaco salaada subax ku tukado kadib iska fadhiyo oon buubuub iyo orod aan gelinba oo iska fadhiyo oo meeshiisaas ilaahay ku xuso ilaa ay qoraxda kasoo baxdo kadibna laba ragca tukado labadaas ragca marka bacdinaas waxay dhahaan ragcatay shuruuq waay qaarna waxay dhahaan waa labada waa salaatu duxaa markaa laba ragca tukado ee saas yeelo ajrigiisu wuxuu la mid yahay ajar xaj oo kale iyo cumro nin xaj iyo cumro sameeyey ajarkiisoo kale u yeelanaa ninkaas weliba nebigu waa sii adkeeyo sala allahu caleyh ali wasalam cumradaas oo iyo xajkaas oo taamatin dhammaystiran taamatin dhammaystiran taamatin dhammaystiran xadiidkan marka wuxuu yidhi ibnu xajar hada xadiidu gariibu akhrajahu lmacmariyu can cumara bni muusa can cabdilcasiis bni muslim fawaqaca lanaa badelan caaliyan ayuu sheegay ayb matnigiisana xoogaa waa lagu khilaafay oo la an aqcuda maca qowmin yadkuruuna allaha min salaati alghadaati ilaa an tadluca shamsu axabu ilaya min an uctiqa arbaca riqaabin min waladi ismaaciil ayuu sheegay weriye abu dilaal waxaan ujeedaa xadiidkan dambe nacam ayb ninka xadiidkan hadda marka aan matniga ku hayno ku jiro abu hilaal imaam lbukhaari markii la weydiiyey oo tirmidi baa weydiiyey wuxuu yihi muqaarib lxadiid weeyaan ayb haddana laakiin waa in lagu khilaafay buu sheego abu daawuud iyo tabaraani fi ducaa wuxuu ku wariyey min riwaayati muusa bni khalaf can qataadata can anas ayb sidaas hadda aan sheegnay markay ku wariyeen haddaan la fariisto qoom alla xusaayaan inaan la fariisaa la igaga jacayl badan yahay ilaa qoraxda ay kasoo baxayso yaa la igaga jacayl badan yahay inaan afar min walad ismaaciil xoreeyo kanaan asaxsan buu yiri oo ka asaxsan min xadiidi abi hilaal ayb waayahay laakiin shaahid iyo waxba u kankeenay marka shawaahid badan buu nataa'ij ul afkaarka dhexdiisa ibnu xajar uu ku tilmaamay ayb waayahay ayb ninkan marka abudilaalkaasaa ku jira xadiidkan mukhaalafa waa la khilaafayna wau sheegay waxaa kaloo tilmaamay in shaahid iyo waxaana uu leeyahay waa ishaaray ayb warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi wagayrihi can abi darin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku qaala waxa uu yidhi man qaala qofkii yiraahdo fii duburi salaati subxi salaada subax gadaasheeda wa huwa thaanin isagoo mid laabay ah rijlayhi labadiisa lugood ay u laaban yihiin qabla an yatakalama intuusan hadlin ka hor laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu yuxyi wayumiit wahuwa calaa kulli shayin qadiir cashra maraatin toban jeer kutiba lahu waxaa loo qoraa cashru xasanaatin toban xasano wa muxiya canhu waxaa laga tiraa cashru sayi-aatin toban sayi-o wa rufica lahu waxaa loo koryeelaa cashru darajaatin toban darajo wa kaana yowmahu daalika maalinkiisaasna wuxuu ahaanayaa fii xirsin mid dhowran dhowrsanaansho dhexdeeda ayuu ahaanayaa min kulli makruuhin ou ka dhowrsanaado wax walba oo la naco waxurisa waa la ilaaliyaa min ashaydaani baa laga ilaaliyaa walam yutbac lama raaciyo bidanbin wax dembi ah an yudrikahu fii dalika alyowm inuu haleelo maalinkaas ila shirka billahi tacaala walam yutbac bidanbin yani dembi looma raacdo an yudrikahu fii dalika alyowm maalinkaas inuu haleelo dhexdeeda dembi looguma raacdo ila shirka billahi tacaala shirki maahane alla uu shariig yeelay qaala tirmidiyu hada xadiidun xasan wafii bacdi nusakhi tirmidi nusakhiisa qaarkood xasanun saxiixun ayuu leeyahay tanna marka macnihii oo u tarjamtay ayaa ku jira oo u tusaya ayb xadiidkan tirmidi marka saasuu tilmaamay wa bacdi nusakh ibnu xajar nataa'ij ulafkaarka wuxuu yiriba ayb wafii bacdi اnusaki saxiixun aab ku tahay ayb xasanun saxiix ayb qultu wahiya riwaayatu abi yacla asinjiyu can اlmaxbuubiyi wahiya galط liana sanadahu muطarib washahru bnu xawshab mukhtalafun fii tawfiiqihi waa galad buu yiri marka saas tasxiix la xukumo liana sanadkiisu waa mudarib shahru bnu xawshabna waa nin tawhiiqiisa la isku khilaafay ayb laakiin wuxuu yihi walilxadiidi shaahidun can abi ayub alansaariy saadkuruhu fi lbaab aladi yaliihi maca xadiidi abi cayaash in sha allahu tacaala wanunabihu huna calaa suquudi rajuli min asanad aladi saaqahu tirmidiyu wahuwa cabdullahi bn cabdiraxmaan fawaqaca cindahu can zaydin can shahrin bigayri waasitatin wa habata fii riwaayati lbaaqi riwaayada tirmidi nin baa ka dhacay warawaynaa fi sunani abi daawuuda can muslim bn alxaariث الtamiimiyi alصaxaabiyi radia allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam anahu asara ilayhi wuxuu u siraystay uu u siraystay faqaala waxa uu yidhi idan sarafta haddaad ka godoontid oo a ka baxdid min salaati lmaqribi salaada maqrib faqul dheh allaahuma ajirnii min annaar ilaahu naar iga magangeli iga kori sabca maraatin toddoba jeer fa innaka idaa qulta dalika haddaa sidaa tiraahdid huma mitta aad dhimato min leylatika habeenkaadaas aad dhimato kutiba laka waxaa laguu qorayaa jiwaarun badbaado magangal ama korin lagaa koriyey minhaa naarta xaggeeda waidaa sallayta subxa salaada subax haddaad tukatidna faqul kadalika sidaadaasoo kale dheh fa innaka adiga idaa in mutta haddaad dhimato min yowmika maalinkaagaas kutiba laka waxaa laguu qorayaa jiwaarun minhaa magangal naarta xaggeeda lagaa magangeliyey ayb anna marka wuxuu tusayaa salaadii subax gadaasheeda adkaarta la akriyaa fadliga ay leedahay allaahuma ajirnii min annaar toddoba jeer salaada maqrib ka bacdi iyo salaada subax ka bacdi toddoba jeer bas allahuma ajirnii min annaar allahuma ajirnii min annaar allahuma ajirnii min annaar allahuma ajirnii min annaar allahuma ajirnii min annaar allahuma ajirnii min annaar allahuma ajirnii min annaar toddoba jeer buu qofka dhahayaa maqrib bacdi iyo subax ka bacdi haddii adoo subaxii yiri aa dhimato maalintii waxaa laguu qoray magangal naartii a ka magangashay ee lagaa magangeliyey haddaa habeenkii maqhribkii intaa dhahdo habeenkii dhimatana intaadan soo waaberiisanin iyadana waxaa laguu qorayaa jiwaarun min annaar <clears throat> marka camal yar waaye laakiin wax weyn taraayo faa aada u badan tahay ayb qofkuna waxaa fiican inuu isku dhowro adkaartan oo markuu baxayo akhristo markuu soo gelayo akhristo munaasabadaha uu la fiirsado oo taa marka uu ku dadaalo ayaa qofka u fiican laakiin haddii si kale uu yeelo adduunyadiisiiba ay ka badnaato iyo orodkiisa uu ka badnaado iyo adduunyadiina ma soo qabanayo magangalna ma helayo ayb dadka maanta waxay isku ilaaliyaan yani qoryo iyo dabaabaada isku ilaalinayaan laakiin qofkii tan isagoo ku kalsoon akhriyo adkaartan ilaahay subxaanahu watacaala waa dhowraya waa ilaalinaya maxaa yeele nabigiisa noo sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam wax lagaa ilaaliyana shaydaanka ugu daran shaydaan hadii laga ilaaliyo shayaadiin uljinni kuwa insigana waxaa weeyaan waa adkaartu way kaa ilaalinaysaa warawaynaa fi musnad imaami axmeda wa sunani bni maajah wa kitaabi bni sunniyi can umi salamata radia allahu canha qaalat waxaay tiri kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa salla subxa subxi haddii uu tukado qaala wuxuu dhahayay allaahuma inii asaluka cilma naafica wacamala mutaqabala warisqan ayiba sidaasudhahay salaada subax markuu tukado allaahuma inii asaluka ilaahu waxaan ku su-aalanayaa cilman naafican cilmi wax anfaco cilmiga waa kii ilaahay uu kugu anfaco adiga culumta marka labay u qeybsantaa kuwana waaba culum dhib le u joogaan falsafo iyo kalaam iyo waxaa layihaha cilmulkalaamka iyo sixirka iyo waxaas kuwana iyaga iskood waa naafici u yihiin oo waa fiican yihiin laakiin qofkii baan lagu anficin maalan qur-aankii oo kale in la barto wax weyn wax fiican qur-aankii bartay laakiin kuma camal falaayo adkaartaanuu dhegeysanaya waa barana adkaartan in la bartaa waa cilmi naafica laakiin ma akrinaayo mana ku dhaqmaayo ma ku anficin marka cilmigaas laguma anficin qofkaas saa darteed marka waa inaa ilaahay weydiisatid subaxii allaahuma innii asaluka cilman naafican ilaahay waxaan ku weydiisanayaa cilmi wax anfacayo yani cilmi wanaagsan oon barto ku camal falo wa camalan iyo camal mutaqabalan la aqbalo ilaahu waxaan ku weydiisanayaa camal la aqbalo camal intaan noogto noogto aan laga aqbalin waa dhib wa risqan iyo risqi dayiban wanaagsan risqi wanaagsanna yaan ilaahu ku su-aalanaya risqiga dayibka waa risqi xalaal ah subax haddaa gurigaa ka foofto risqi xaaraana u foofto waa dhib waa wax yar iyada allahuma inii as'aluka cilman naafican wa camalan mutaqabalan ayiba qofka inuu akriyo marka warawaynaa fiihi waxaanu ku warinay ayb kitaabka ibnu sunni dhexdiisa can suhaybin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama kaana wuxuu ahaa nebiga yuxariku inuu dhaqdhaqaajinayo shafatayhi labadiisa faruuriyood bacda salaati alfajri salaada salaadaasbax kabacdi bishayin wax faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa haada aladii taquul waa maxay kan aada dhahaysa adiga waxaan aada faruuryaha la dhaqdhaqaajinaysa maxay tahay qaala waxa uu yidhi allaahumma bika uxaawilu wa bika usaawilu wa bika uqaatil ayb ayb allaahuma ya allaahu allow bika uxaawilu ilaahu adiga ayaan kuu xeeladaysanayaa wa bika usaawilu ilaahu adaan ku difaacayaa wa bika uqaatilu ilaahu adiga dartaa baan u dagaalamayaa ayb marka waxa alla lagu difaaco ama loogu dagaalamo ama yacni waxaasoo dhan waxaa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam anwaacdaasoo dhan bu iyo kulansaday oo ilaahay dartiis waa u jihaaday xaqii buu ilaahay dartiis u bayaaniyey towxiidkii allou sugay oo u dooday ku dadaalay dadka sidii loo gelin lahaa ayb walaxaadiidu axaadiidta bimacnaa maa dakartuhu wixii aan soo sheegay macnahooda kaiah kahiiratun kuwa fara badan waa wasayatii fi lbaabi alaati baabka soo socda waxaa imaan doona min bayaani aladkaari adkaarta caddaynteeda allatii fii awali nahaari maalinta awalkeeda ah maa taqaru bihi alcuyuun ayaa imaan doona wax ay indhuhu ku qabowsadaan insha allahu tacaala adkaarta waa la weyntaa alimaamu nawowi wax indhahaagu ku qabowsadaan oo ay jeclaystaan ayaa baabka soo socdo aan ku sheegi doonaa buu yidhi oo adkaarta subxi ah ayb waraweynaa can abi muxamedin albaqawiy abu muxamed albaqawi alxuseyn ibnu mascuud muxyi sunna layidhaha albaqawi fii sharxi sunna kitaabkiisa sharxu sunna la yidhaahdo waxaan iga warinay qaala calqamatu bnu qays waxa uu yihi balaqanaa waxaana na soo gaartay ana alarda dhulka taciju ila allahi ilahay inay u qaylinayso min nawmati alcaalim qofka caalimka ah hurdadiisa inay uga qaylinayso bacda salaati subxi salaada subx oo hurdo nin caalima oo wax fahamsan yani oo haddana salaada subax markuu tukado qoorta dheereysanayo seexanayo dhulka waa cabaadaya ilaahayba u cabaada bal ninkaan cilmiga la feeri buu le oo iska jiifa waqtigan waqtigan waqtiga la jiifay ma aha qofku marka uu salaada subax tukado waa wati uu wax badan akhrisa lahayo waqti uu ka faa-iideysa lahayo oo uu adkaarsado marka annaga in yar oo aan daa-imnaano lagu karinba waxaan dhan u sheegi doono miyaan hadda aan wada haynaan y waayahay baabu maa yuqaalu cinda asabaaxi walmasaa-i baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yuqaalu la dhahayo cinda asabaaxi subaxa agtiisa iyo walmasaa-i galabtii galabka agtiisa subaxdii marka salaadii la tukado waa cinda almasaana galabna goormaa la dhahaan markii la tukado intayna qoraxda dhicin qaala raximah llahu iclam ogow buu yihi ana hada albaaba baabkani waasicun inuu yahay mid waasico jiddan aada waasic u ah laysa fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa baabun baab kuma sugna owsacu minhu isaga ka waasacsan yani baabkan baab ka badan oo ka waasaxsan kitaabka dhexdiisa kuma sugno yidhi wa ana aniguna adkuru in allahu tacaala waxaan sheegi doonaa buu yidhi fiihi jumalan baabkan dhexdiisa jumlado min mukhtasaraatihi kuwiisa lasoo koobay ah faman wufiqa qofkii la waafajiya lilcamali inuu ku camal falo bikullihaa intaan aan sheegay dhammaanteed fa hiya nicmatun nicmo waaye wa fadlun iyo fadli min allahi tacaala ilahay xaggiisa ka ahaaday caleyhi dushiisa uu yeelay wa duubaa geeda duuba la yidhaahdo laan jannaad lahu isagay u sugnaatay waman cajaza qofkii ka caajisay can jamiicihaa dhammaanteed waxaan sheegi doono falyaqtasir ha ku gaabsado min mukhtasaraatiha kuwa ama adkaartan oo dhanba kuwaan sheegay kuwaanan sheeginba ninkii ka gaabiyo ayb oo ka caajisa dhammaanteed ha ku gaabsado min mukhtasaraatiha kuwa gaagaaban calaa maa shaaa intuu doono walow kaana dikran waaxidan hal dikriba ha ahaadee waxuu diidayaa imaamu nawowi inaad ka khaali noqoto ood ka eber noqoto dikri subax iyo galab hal xaba xataa ha ahaadee halkaas iska daaya madaada wax kala qaban karin ayb haddii kulli aada wada samayn kartana waa fadli ilaahay ku siiyo dadka kale aada dheertahay oo aan la siinin waxaasoo kale ayb marka baabkan baab muhiima waa adkaartiisa in lagu dadaalo walaslu fii hada albaabi asalka baabkan dhexdiisa min alqur'aani alcasiizi qur-aankana ka mida qowlullaahi subxaanahu watacaala wasabix bixamdi rabbika rabbiga nuqsaan iyo ceeb ka huf adoo ammaantiisa ku dheehan qabla duluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda ka hor wa qabla guruubiha dhicideeda ka hor wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wasabix bixamdi rabbika rabbigaa u tasbiixso adoo ku dheehan mahadda rabbigaa bilcashiyi galabkii iyo walibkaari aroorti wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wadkur rabbaka rabbigaa xus <clears throat> fii nafsika nafsadaada dhexdeeda tadarucan iyo wakhiifatan ayb ayb adoo markaa isbehenbehanayo ayb iyo hoos ahaan wa duuna aljahri ayb kor ahaanna ka hoos wa duuna aljahri yacni adoon la jahrin cirka ku dhajinano qaylinin min alqowli hadalka bilquduwi aroorti xus rabigaa waalaaasaali galabkiina xus qaala ahlu lugati alaasaalu jamcu asiil huwa maa bayna alcasri waalmaqrib casrka iyo maqribka inta udhexaysa ayb wadkur rabbaka rabbigaa xus fii nafsika nafsadaada dhexdeeda ku xus tadarucan mutadarican xaal aad tahay mid isbehenbehinayo wakhiifatan wakhaaifan xaal aataa mid cabsanayo wa duuna aljahri jahri yacnii mid ka sokeeyo kor u dhigis adkaarta kor loo dhigo lala qayliya mid ka aan sidaa ahayn min alqowli hadalka bilquduwi aroortii xus walaasaali galabkiina xus qaala ahlu luqati alaasaalu jamcu asiilin waayo wahuwa maa bayna alcasri walmaqrib casri maqrib inta udhexaysa wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaa tatrudi aladiina kuwii ha eriinina yadcuuna rabbahum rabbigood xusaayeen bilghadaati aroortii iyo walcashiyi galabkii yuriiduuna xaal ay rabaan wajhahu ilaahay wejgiisa qaala ahlulugati waxay dhaheen alcashiyu maa beyna zawaali shamsi qoraxda zawaalkeeda iyo waquruubiha iyo dhiciddeeda inta udhexaysaba duhur laga bilaabo ilaa iyo inta udhexayso qoraxda intay ka dhacdo wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi marka casirkaan hadda laakiin loo jeedaa wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi fii buyuutin adina allaahu yan casirka loo jeeda markaan leenahay macnaa adkaarta casirka inay gasho bacdigiisa wa tacaala alla wuxuu yidhi fii buyuutin guryo dhexdooda ayaa nuurka iyo iftiinka laga helaa adina allaahu alla ou amray an turfaca in kor loo qaado la kor yeelo wayudkara fiiha lagu xusa dhexdooda ismuhu magaciisa yusabixu lahu waxaa alla u tasbiixsada fiiha guryaha dhexdooda masaajiddii waayee bilquduwi aroortii iyo walaashaali galabkii rijaalun baa u tasbiixsadaan rag laa tulhiihim aynan mashquulinaynin tijaaratun badeeco walaa beycun beecna ganacsi iyo beec uunan mashquulinaynin can dikrillaahi ilaahay dikrigiisa uunan ka mashquulinaynin wa qaala tacaala alla wuxuu yihi innaa anagu sakharna aljibaala buurihii baanu sakhirnay macahu maca daawuuda daawuud maciisa yusabixna iyagoo xaal ay yihiin kuwa tasbiixsanaya bilcashiyi galabkii iyo walishraaqi qorax soo bax agtiisa warawaynaa fi saxiixi lbukhaariyi waxaanu ka warinay can shadaad bni awsin radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama qaal nabigu wuxuu yihi sayid listikfaari istikfaarta sayidkeeda midda ugu fadli badan hab ilaahay loo weydiisto dembi dhaaf midda ugu fiicani allaahuma anta rabbii ducadan allaahuma yaa allaahu allow anta adigu rabbii rabbigay tahay rabbi marka maxaa laga wadaa ilaahu aniga midkii i abuurayaa tahay kii ilahaaya tahay adaa ileh midka arrinkayga arrimahayga maamulayaa tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahane cibaadadiina waa u qiray maadaama adiga wax ila kaaleh aynan jirin macbuud xaq lagu caabudaa ma jira adiga maahane labadii noocee tawxiidkii u keenay marka rubuubiyatullaahi wuu u qiray alle waxaa kaloo u qiray uluuhiyadii iyo cubuudiyadii khalaqtanii ilaahu waa i abuurtay wa ana aniguna cabduka addoonkaagaan ahay adna waa i abuurtay adna addoon daciifaan ahay addoonkaagaan ahay wa ana aniguna calaa cahdika cahdigaaga korkiisaan ahay ballantaadii ayb wa ana aniguna calaa cahdika yacni amarkaaga korkiisaan ahay wixii aada igula ballanto amar ah ayaan ku taaganahay marka waa inaad isfiiriso markaas inay runtaa tahay inay beentaa tahay yani ilaahay been looma sheegi karo adoo xaaraan ku dhex sugaan dalada adkaartaan akhrisa ka war ama adoo waajibkii dayacay waxba aan samaysanin waa wacdika yabohaaga ayaan ahay iyo ballanqaadkaagii ballanqaadkaaga korkiisaan ahayo waxaan aan samaynayo ballanqaadka aada iigu ballan qaado inaa igu siisana waan rumaysanayo ma stadactu intaan awoodayo acuudu bika ilaahu adaan kaa magangala min shari maa shay shirtiisa sanactu aan sameeyey wix aniga aan sameeyey shartoodan ilaahu kaa magan galay abuuu laka waan kuu qiranayaa adiga binicmatika nicmadaada calaya korkayga aada yeeshay wa abuu laka waxaan kuu qiranayaa bidenbii dembigayga laba isku darafeega ilaahu waxaan kuu qiranayaa nicmadii aad aniga korkayga yeeshay ay anigana maxaa iga yimid adi nicmaa kaa timid ilaahayo anigana maxaa iga imaanayana dembi wa abuu-u laka bidenbi ilaahu dembigaygan waa kuu qirtay anaa addoonkaas dambaabayaan ahay adna rabbigaas waxaa tahay mar walba nicmo uun isiinayo islaamnimada waa nicmo caafimaadku waa nicmo yani nicmooyinka alla lama tiri karo sida alla kuu abuuray maskaxda uu ku siiyey kulli waa wada nicmo haddaa iska fiirisa nicmada alle alla uu ku yeelay waxaad tiri karta maaha wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha nicmada alla haddaad isku daydaan inaad tirisaan ma koobi kartaan ko laba saddex afar shan ma dhihi kartaan ayb marka alla nicmadaas uu leeyahy abuu laka bidenbii ilaahu waxaan kuu qiranayaa dembigeyga anigana faqfir lii ilaahu i dhaaf waa kan marka dembi dhaafaa ku jiro faqfir lii ilaahu i dhaaf fainahu shanigu wuxuu yahay laa yaqfiru dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga maahane cid kale ma dhaafto dunuubta idaa qaala dalika sidaa haddii uu yiraahdo xiina yumsii marku galabaysanayo oo uu salaada subax salaada casr tukado haddii uu ducadan akriyo famaata uu dhinto dakala aljannata jannaduu galay ow kaana min ahli ljannati ama ahlu jannihii ayuu ka mid ahaaday waidaa qaala haddii uu yidhaahdo xiina yusbixu salaada subax markuu waa beriisanayo haddii uu dhaho waa markuu salaada subax tukadee milahu iyadoo kale ou dhaho milahu ayaa usugnaaday uu leeyahay milahu buu yiri yan nabig sal l oo waa maxay haddii uu salaada subax kadib akriyo jannadou gale ee markaa uu dhinto macnaa abuu uqiru weeyaan waan kuu qiranayaa waa actarif waan ictiraafayaa waa in laga faa-iideysta marka ducadan sidaan u gaaban la barto korka laga qabto la aqriyo marka subaxii iyo galabtiiba warawaynaa fi saxiixi muslimi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama nabigu wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahdo xiina yusbixu markuu waa beriisanayo xiina yumsi iyo kolkuu galabaysanayo subxaana allahi wabixamdihi mi-ata maratin boqol jeer yiraahdo lam ya lama imaanayo axadun qof yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha biafdala wax ka fadli badan mima jaa bihi wix uu leeyimid isaga ilaa axadun qof maahana qaala yiri mithla maa qaala wix uu yiri ow zaada caleyhi ama ka badiyey wa fii riwaayati abi daawuud subxaana allahi alcaiimi wabixamdihi ay leedahay subxaana allahi alcaiimi wabixamdihi marka meeshana waxay tahay subxaan allahi wabixamdihi boqol jeer baa tirine ayb qofkii yiraahdo qiyaamaha la imaan maayo qof ka fadli badan wix isaga uu leeyihi ilaa qof wixii isaga uu sameeyeyna sameeyey ka badanna la yimid marka tanna marka in la akriyo waay subxaan allahi wabixamdihi boqol jeer subaxdii iyo waraweynaa fii sunani abi daawuuda marka macno weyn baa ku jira subxaan allah bixamdihi dadka waa la yartahay laakiin macno badan baa ku jira subxaana allah markaa leedahay nuqsaan iyo ceeb oo dhan baa ilaahay ka huftay ood ka nasahday ka dheeraysay waaba ka dheeryahay oo bixamdihi marka aa leedahayna sifo kasta oo ammaan alla ah yaa meeshaas kugu dhex jirto calaa haada marka sifaadkii alloo dhan baad ku ammaantay ilaahay tilmaamihiisii wan wanaagsana warawaynaa fii sunani abi daawuuda waxaanu ku werinay watirmidiyi wannasaa-iyi wagayriha bilasaniidi asaxiixati asaaniidda saxiixada can cabdillaahi bni qubaybin bidami alkhaai lmucjamati khadii la dhibiceeyey godaalkeeda la akriyay qubayb radia allaahu canhu qaal xabiib <coughs> inaa ku qaladuu <coughs> qaala waxa uu yihi kharajnaa fii leylati madarin roob habeenkiisii ayaanu baxnay wadulmatin mugdi shadiidatin aad u daran habeen mugdi badan roob badan oo jiro natlubu nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga anagoo raadinayno liyusalliya lanaa si uu noo tujiyo fa adraknaahu waan haleelnay faqaala waxa uu yihi qul dheh falam aqul shay waxba ma dhihin buu ayb uma qaala waxa uu qul dheh falam aqul shay waxba ma dhihin uma qaala waxau yihi qul faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi maa aquulu maxaan dhahaa qaala waxauu yihi qul huwa allahu axad wlmucawidatayn qul huwa laha iyo qul acuudu birabi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas xiina tumsii markaad galabaysanayso waxiina tusbixu iyo marka ad waaberisanaysid halaaa maraatin saddex jeer dheh takfiika way ku kaafinaysaa min kulli shayin shay kastay kaa kaafinaysaa shay walbo ayay kaa kaafinaysaa marka wax ku dhibaayo malaha <clears throat> salaadii subax ka bacdi iyo salaada casir ka bacdi waxaa la timaadaa sidaan qul huwa allahu axad qul acuudu birabi lfalaq qul acuudu birabi nnaas saddex mar akri qul huwa allahu axad akri qul acuudu birabbi falaq akri qul acuudu birabbi nnaas akri waa kow <clears throat> qul huwa allahu axad qul acuudu birabbi lfalaq qul acuudu birabbi nnaas waa labo <clears throat> qul huwa allahu axad qul acuudu birabbi lfalaq qul acuudu birabbi nnaas waa saddex ayb haddaad sidaa akriso wax walba waa kaa kaafinaysa oo shar ah maxaa yeele waxaa ku jirta min shari maa khalaq wixii alla uu abuuray shartoodo dhan qaala tirmidiyu xadiidun xasanu saxiix warawaynaa fi sunani abi daawuuda wاtirmidiyi wabni maajah wagayriha bilasaniidi asaxiixati can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama annahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa asbaxa haddii uu waaberiisanayo allaahuma bika asbaxnaa ilaahu adaan kuu waaberiisanay wabika amsaynaa adiga kaalmadaada ayaan ku galabaysanay wabika naxyaa adaan kuu noolnahay wabika namuutu adaan ku dhimanaynaa wa ilayka nushuur xaggaaga ayaa faafitaankuna u ahaaday oo xaggaagii baan usoo faafaynaa waidaa amsaha haddii uu galabaystana qaala wuxuu dhahayay allaahuma bika amsaynaa ilaahu adaan kuu galabaysanay wabika asbax wabika naxyaa ayb wabika asbaxnaana nusqa abu daawuud saasuu qora wabika naxyaa adaan kuu noolnahay wabika namuutu adaan kuu dhimanaynaa wa ilayka nushuur qaala tirmidiyu xadiidun xasan ayuu yiri tirmidi ayb nabigu sidaana waa dhihi jiray marka allahuma bika asbaxnaa wabika amsaynaa wabika naxyaa wabika namuutu wailayka nushur galabtiina allahuma bika amsaynaa wabika asbaxnaa wabika naxyaa wabika namuutu wailayka annushuur wailayka almasiirna waa soo aroortay ibnu lqayimna taasuu rajaxayaa fii tahdiibi sunan ayb macnahaasaana munaasab ah buu leeyahay riwaay ahaanna waa usoo aroortay wailayka almasiir ayb bacdi riwaayaatna marka waxay tilmaamayaan saddex jeer inuu dhihi jiray warawaynaa fi saxiixi muslimi can abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wali wasalama kaana wuxuu ahaa nabigu idaa kaana fii safarin safar haddii uu dhexdiisa yahay wa asxara ou suxuuraysto oo waqtigii suxuurta ou galo yaquulu wuxuu dhahayay samica saamicun bixamdi illaahi wa xusni balaa'ihi saaxibnaa waafdil calayna caa-ida billaahi min annaar samicana waa la dabdiye samacana waa la dabdiye ayb ayb samicana waa la samacana waa la dabdiyey samicana waa la dabdiyey ayb samica saamicunna marka shahida shaahidu samica saamicun ku marqaati noqdo ayaa marqaati ka noqday bixamdillaahi ayb ilaahay mahaddiisa wa xusni balaa'ihi nicmooyinkiisa wanaagooda caleynaa dusheenna u yaala rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga noo saaxibnaa ilaahu nala saaxiib oo yacni nala jiro wa afdil calaynaa ilaahu dushayada fadlig sii wa afdil ilaahu yacni dheeraad nasii calayna anaga korkeenna caa-idan billaahi anagoo kaa alla magangelayno min annaari naarta aan kaa magangelayno ayb riwaayada marka samaca dhahaysana wuxuu leeyahy macnaheedu qaala alqaadi ciyaad qaadi ciyaad waxa uu yihi wasaaxibu lmaaalici iyo saaxibu lmaaalic saaxibulmaaalic marka yaa la dhahaa waxaa la yiraahdaa ibnu qurquun maaalic lanwaar buu leeyahay qaadi ciyaadna mashaariq lanwaar buu leeyahay wagayruhumaa iyo keyrkood samaca bifatxi lmiimi miimkoo la kor dhigo almushadadati la shaday wa macnaahu ballaqa saamicun ku maqla ayaa gaargaarsiiyey qowlii aniga warkayga haadaa kan ligayrihi keyrkii ha gaarsiiyo mid imaqlayaa ha gaarsiiyo keyrkiis tambiihan maxaa saas loo dhahaa marka tambiihan baraarujin oo cala dikri dikriga laysku baraarujiyey fi saxari aroorti waducaa iyo duco fii dalika fii dalika alwaqti waqtiga dhexdiisa la duceysto ayb ballaqa saamicun mid maqlayaa ha gaargaarsiiyo qowli aniga qowl warkayga maqlaayo haadaa kan ah ligayrihi ha gaarsiiyo dadoo imaqla laakiin in dad isku tusaayo maahane macnuhu waxaa weya dikriga aroortii muhimadiisu sheegaa wadabatahu lkhaaabiyu imaamu lkhaaabina waa dabdiyey wagayruhu iyo keyrkiis samica buu dabdiyey bikasrilmiimi miimkoo lahoos dhigo almukhafafati la fududeeyey qaala alimaamu abu sulaymaan alkhaaabiyu waxa uu yihi samica saamicun macnaahu shahida shaahidun wa xaqiiqatuhu xaqiiqadiisuna waxaa weeye liyasmac ha maqlo assaamicu midka maqlaayo waliyashhad ha marqaati kaco ashaahidu midka marqaati kacayo calaa xamdina annaga ammaanteena lilahi alla aan ammaanayno tacaala saree alla wuu sareeyey waa sareeyaaye waana sareeyey ayb calaa nicmatihi nicmadiisa xusni balaa'ihi iyo nicmadiisa wanaageeda ayb ayb warawaynaa fi saxiixi muslimi can cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu qaal kaana nabiy llahi sala allahu alayh wali wasalam nabiga alla wuxuu ahaa idaa amsaa hadduu galabaysto qaala wuxuu dhahay amsaynaa wa amsa almulku lilaah amsaynaa waan galabaysanay wa amsa almulku mulkigii iyo boqortooyadiina lilaahi alla u galabaystay walxamdu ammaano dhanna asaga ayay u galabaysato iska leh laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allah allah mooyaane waxdahu xaal uu yahay keligii laa shariika lahu qaala raawi raawigu wuxuu yidhi uraahu waxaan malaynayaa qaala fiihinna inuu yidhi lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir rabbi as'aluka ilaahu waxaan ku su-aalanayaa khayra maa shay khayrkii fii haadihi leylati ku sugan habeenkan wakhayra maa iyo shay khayrkiis bacdahu habeenkan ka dambeeyo wa acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelayaa min shari maa shay shartiisa fii haadihi leylati habeenkan ku dhex jiro wa shari maa shay shartiisao bacdahu habeenkan bacdaha habeenkan ka dambeeyo marka adkaarta in la akrista waa waxa shar wadoo dhan habeenkii shartooda ilaahay waa kaa ilaalina rabbi yaa rabbi rabbiyo acuudu bika acuudu bika adaanku magangelayaa min alkasali baan kaa magangelayaa wahsi kasal waxaa leedaa waxaa qabsan karto inaa qabsan weyso waa wahsi wa suui lkibari weynaan xumaanteedaan kaa magangelayaa rabbi yaa rabbi rabbiyo acuudu bika acuudu bika adaanku magangelayaa min cadaabin fi nnaar cadaab naarta dhexdeeda ahdaan kaa magangelayaa wa cadaabin fi lqabri iyo cadaab qabriga dhexdiisa ah waidaa asbaxa haddii uu waa beriistana qaala dalika sidaa buu dhahay aydan noqday asbaxnaa wa asbaxa almulku lilah ayuu dhahay inta kalena marka sidaasay u ahayd warawaynaa fi saxiixi muslimi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaaa rajulu nin baa yimid ila nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabigu u yimid faqaala waxa uu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay wamaa laqiitu min caqrabin waxa aan kala kulmay min caqrabin dibqallooc ladaqatnii iqaniintay albaarixata xalay alla darnaaya qaala waxa uu yidhi amaa low qulta haddaad dhihi lahayd xiina amsayta <clears throat> markaad galab gashay haddii aad dhihi lahayd markaad galab galaysay acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq acuudu waxaan magangelayaa bikalimaat illaahi ilaahay kelmadihiisa adtaamaati ee dhammayska tirnaa min shari maa shay shartiisa khalaqa ou abuuray wixii ou abuuray shartooda ayaan ka magangela alle kelmadihii alle dhammayska tirnaa marka acuudu bikalimaat illaahi taamaati kelmadaha alle marka dhammaystirnaana lagu sheegay makhluuq maaha marka makhluuq ila lama magan galo alle unbaa la magan galaa saa darteed marka ilaahay hadalkiisa iyo kalaamkiisu waa sifo isagu uu leeyahay sidaas bay markaa noqotay in loo magan galo ayb lam tadur lam taduraka kuma dhibteen saa haddaa dhihilad ma ku dhibi lahayn dib qalloocan hadduu ku qaniinana kuma dhibeen ama maba ku qaniineenba dakarahu muslimun muslim ayaa sheegay muttasilan isagoo muttasila bixadiidin likhawlata binti xakiim uu sugnaa radia allahu canha haakada waraweynaahu fi kitaabi bni sunniyi wa qaala fiihi waxauu yihi acuudu bikalimaati illahi ataamaati min shari maa khalaqa halaaan saddex jeer dadheela lam yadurahu ma dhibeen waayahay meeshaas marka xaafidku nataaju afkaarka wuxuu ku yiri huwa cinda anasaa'iyi facasbuhu ileyhi owlaa inuu nasaa-i u tiiriyaa fiicnaan lahayd ay fii camal yowm waleyla ayb id ikhraaju bni sunniyi lahu inamaa huwa min dariiqi shaykhi limaam annasaa'iyi raximahum allah meeshaan uu yiri waraweynaa waraweynaahu fii kitaabi ibni sunniyi waxa fiicnaan lahayd nasaa-i inuu u tiiriyo maxaa yeelay ibnu sunni nasaa unbuu ka warinaa sheekhiisa ayuu ka warinaya ayb tanna marka in lala imaado acuudu bikalimaat illahi taamaati min shari maa khalaq iyo qofka la imaado saddex jeer <clears throat> waxyaabahan marka masaska iyo halaqyada iyo jinniga iyo waxyaabahaas oo dhan ma dhibayaan qofku marka inuu ku dadaalo adkaartan qalbi fiicanna waa ka helaa allana waa ku caabudayaa isagana danay u tahay oo maslaxadiisa ayay u qabanaysaa qalbigana wuu ugu degaa wabilah towfiiq sal alla sala ala nabina maxamed wala ali saxbi